oo mutlaq mushtaraga ah oo ishtiraaka macnaa kulli ah la wada wadaagsado macnaha guud mid kastaba markii kiisa loo aleefiyana ay kala duumaayaan tashbiih iyo itixaad midna maka dhaladhalanayo sida haddii la yidhaahdo dhowr maaragtay quraanjada ama maaragtay kaneecada waa mawjuud ama waa shay carshiguna waa mawjuud ama waa shay labadooda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 tiibo marka shiikhu uu soo gabagabayna cibaaradii shalay xoogaa aan ku dul istaagnay walihaada shiikhu marka wuxuu leey walihaada sidaa darteed oo in maaragtay macnaha guud ishtiraagooda ou tashbiih uusan ka dhalanaynin sama allaahu ilaahay wuxuu ku magacaabay nafsahu nafsadiisa in magacyaaba isku magacaabay magacuna saan sheegnay sifa u xambaarsan yahay oo samiic haddaad tidhaahda samci buu xambaarsan yahay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 ashraka billaahi shay-an oo kale markaad leedahay ilaah wax ka sii ama ashraka fulaanan bifulaan hebel ou hebel maarata wax la wadaajiyey marka halkan waa sharika yashraku facila yafcalu qaamuusaan kusoo fiirina lam yashraku fiiha hayruhu cid kale lama wadaagsanayso oo sifadaa cilmiga ama maaragtay istiwaaha ama ayi sifo min sifaat illah ama ism min asmaa illahi ka mid a wasamaa wuxuu ku magacaabay bacda makhluuqaati makhluuqaadkiina qaar kamida biasmaa asmaa uu ku magacaabay maalayansarif ka dhig asmaadaasoo mukhtasatin bihim sifadu markaa caadi jarkeeday qaadanan ilaa iyadoo maalayansarif saasay u qaadan weysa mukhtasatan bihim ee ku khaas ah mudaafatin ilayhim loo adeefiyey makhluuqa sifaadkaas ama asmaadoo tuwaafiqu tilka alasmaaa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 laakiin markii la idaafeeyo shataana maa baynahumaa waa kala tegaya saa darteed walam yalzam mana ka dhalan hadalkaa ku fiirsa waa meesha la xoogaa aan ku joogsanay kamana laasimayo min itifaaqi lismayn labada isim oo matalan cilmullaahi ama cilmu lcabdi aan ku mithaaline tamaahulu musamaahuma cidda lagu magacaabay inay isku mid yihiin oo haddii khaaliqana cilmi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 hadhow oo kelima makownuhu cilmi uu yahay kama dhalanayso kan alle subxaana wa tacaala iyo kan addoonku inay ama mutamaatilan ama itixaad itixaadku tamaasulka waa kasii xaggeeya oo tashbiiha meesha ugu xun waayo mushabihada waxaa ugu xun nimanka ahluwuxdatulwujuud la yidhaahdo tashbiihii intay kasii dardarin ee waxay dhaheen koonkaan u jeeda iyo rabbiga waa isku midba waa gaayat tamthiil tamiilkii marka wuxuu sii gaara itixaadu la sii gaara gaaro waxtuljuudka aada maqlaysaan oo culimmadu ay radiyaan tashbiihii intay sii badiyeen sii badan waxay dhaheen khalqigan waaba khalaas isagaaba khaaliqii aba wax farqiga u dhexeeya lama arkaba koonkan iyo waxaan kulli waa khaaliq waayo ee maaragtay suuraddan ilaaha dadka isugu muujinaya iyo wixii tanaasub waxaasay marka ay muujinayaan waxaa laku ogaa doontaa hadhow gadaaloo ka radinayaa sheikhu waxdat wujuudka markuu rububiyada iyo uluhiyada farqiga ka dhexay oo ka hadli doono ayaa qolada maanta ma arkaysaa tawxiid uluhiya aanba ayagu usoo jeesan oo rububiyada keliya ka hadla sida mutakalimiinta waxaa ugu sii xunuu leeyahay gadaal ka sheegi doonaa kuwa maanta ma arkaysaa suufiyada ahluwujuudka ah ee uluhnimadiiba iyo daacadii iyo awaamirta intay ka jeesteen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 tamaulu musamaahuma musamahood inuu mutamaahil isla mid yahay waitixaadu inuu hal midba oo yahay siday waxta ay qabaan kama laaziman cinda alilaaqi weliba markii la idlaaqo watajriida can alidaafati idaafada markii laga dhartiro iyo wataksiisi gaaryeelid oo allahu caliim ama cilmu zaydin ama cilmullah aan la dhihina cilmi keliya la sheego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 fadlan iskaba dhaafi can an yataxida inuu mid noqdo musamaama kan lagu magacaabay oo allah haddaan caliim aan idhaahdo addoonkiina aan caliim idhaahdo in ama cilmullahi ama cilmulcabdi inay mutaxid ay noqdaan sida ahluxdujuudka ay aaminsan yihiin eh? mar garate inay mutaxid ay noqdaan iskaba dhaafe cinda alidaafati watakhsiis markii la adeefiyo ama la khasiisiyo marka markuu itixaadku wuxuu ugu daraa waxa weeye itixaadku waa gaayat tashbiih wtamaakul oo dadka kuwa mushabihada caadiga oo lishaamilulxakam iyo raafidiga ahaa oo mushabihada ahaa iyo waxaa kasii xun oo kasii faxishsan oo kasii liita kuwa ahluwixdatul lwujuuda ee ayagu cibaadoo dhan iyo awaamir iyo sharci intii ka jeesteen ay tawxiid rubiy mubaaqaalaad ay ku sameeyeen markay dambe waxay dhaheen waxaan ujeedna oo dhanba waxa waaye waa koon waa alle waaye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 sida nasaarada tatliidka isugu qasbaan indhala-aan inaa isaga qasbatid maahan waxaad qaadan kartid maaha ama raafidada abubakar iyo cumar nacaybkiisa isugu qasbaan sababto wax caqli geli kara maaha ma garan sifaadkii ilaahaan inkiraya qur-aankii aayad kasta markaa soo marto ilaahay waa ka nasihan dhahaya wax caqli iyo nusuus aqbali karta maaha laakiin wuxuu heli karaa qofku inuu indhaha inta isku qabsado indhala-aan uu iska liqliqo oo baqbaqa oo noqdo bal fiiri sheikha amilada oo maarata waxaad arki doontaan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 faqad sama allaahu ilaahay wuxuu ku magacaabay nafsahu xayan xayi buu isku magacaabay faqaala wuxuu dhahay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum sheikhu wuxuu kuu diiday hadduu nadariyadan kuu daayo inaad tidhaahdid nadariyaa iiga tagtay laakiin amhila tatbiiqiya iimadeed amhila tadbiiqiya oo maa yani maarata yani dihnigaaga aan kusoo dhici lahayn ayuu sheikhu ugu burhaaniyey marka intaasuna waa amhila tadbiiqiya ilaa xawaali saddex safxa afar warqadood saddex warqadood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 wainamaa yaktafiqaani waxay isku waafaqayaan idaa uliqaa markii la idlaaqo oo xayi bis la yidhaahdo waa bictibaar yani alidlaaq waa saddexdii qaybood oon soo sheegnay wa juridaa laga dhartiro can taksiisi taksiiska waxaa loo jeeda in sifo lagu khasiso eh, maanta maarkay saasaa looga jeeda oo waxay dhihi jireen eh, calamka haddii la sifeeyo maxay faaiideyneen eh, taksiis tacriifay faaiideynaysaa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 ilmaha macallinka aad u tahay waa xugum dadkan hadda darsiga soo fadhiisanaya cilmiga dhegaysanaya ma garatay wixii aad kala dhahaysid iyo wixii aad ku kala xugminaysid waa xugum qofka kaaba qabiilka ama sheekha loo soo xugumtamo waxaasna waa xugum xaakimka weynna waa xugum dadaa marka uun xaakimta la fiirsado oo qaladaadka un xaakimta eegta iyagoo qaladkoodan aan eegeyn oo maantana xaakimka ka hadla war adiga hadda xaakim baa tahay maarata xaakimadka taasna waxaa u daliila almuqsiduuna calaa manaabirin min nuur can yamiin raxmaan wakiltaa yadayhi yamiin aladiina yacdiluuna fii xukmin wamaa wulluu wax alla wixii xukm loo dhiibo iyo wixii mas-uuliye laga saaro sheekhulislaam wuxuu dha waxaa soo gelaya qofka ardada intuu farbar ku tartansiiyo xuduudooda kala xukumaya marka aayadaha xaakimka in lagu dareeriyo naftaadana aad ka qaadid ma aha marka aayaddu marka waa caam weeye haddii marka adiga qalad aad ku dhacday ama jawr ilmahaaga intaad ku samaysid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 anaa ka badan iyo anaa ka fiican iyo dadka noocaas oo kale waxa weye maarata waa jafku aada u xun waayo bal mararka qaarkood arrimo xun faraha la gelaysa nacam walaysa ra'uufu ka ra'iifi yani kan turid badan oo allah ka ra'uufi ma ahan oo nabiga oo ra'fada alle waxaweye iyadaa ka iyadaana asal wala raxiimu karaxiimi ma ahan wasamaa nafsahu bilmeliku isku magacaabay faqaala wuxuu dhahay almaliku lquduus boqorka daahiran oo xubi oo dhan ka daahiran wasama bacda cibaadihi bilmelig uu ku magacaabay faqaala wuxuu yidhi wa waraa'ahum waxaa ka dambeeyey qoladii doonta raacday waa muuse iyo khadir waaye calayhim salaam calaa nabiyina afdal salaatu wasalaam malikun boqoraa ka dambeeyey yaakudu qaadanaya kula safiinatin ay kula safiinatin saalixatin safiino kastoo wanaagsan qasban dhac iyo mooryaanimuu ku qaadanaya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 wasamaa nafsahu bilcasiizi a walaysa almuminu kalmumin sax muminka oo allahna muminka addoonkaa la mid maaha wasamaa nafsahu bilcasiizi isku magacaabay faqaala wuxuu yidhi alcasiiz alihii qaalibka ahaa aljabbaaru qasbinta badnaa almutakabiru ee weynaa makhluuq ka weynaysiina wanaxu xaq u leeyahay wasamaa bacda cibaadii bilcasiiza ku magacaabo faqaala wuxuu dhahay qaalat imra'atu lcasiiz ninkii sharafta oo maaratay mas-uuliyad ahay oo wasiir camal weeye boqorkii ma ahayn walaysa alcasiizu kalcasiizi ma aha oo ilaa ninkaa casiiz wax le awoodo lahaa iyo nufuud arrintiisaa socota allana awoodo leeyahay laakiin awoodda alla subxaana wa tacaala kan addoonka lamid maaha wasamaa nafsahu ljabbaar almutakabir wasamaa bacda khalqi biljabbaari almutakabir faqaala wuxuu dhahay kadalika yadbacu allahu ilaahay wuxuu u daboolaa sidaasoo kale u daboolaa calaa kulli qalbin mutakabirin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 faqaala sifada halkaa marka waxaa looga jeedaa masdarka markii baabkan sifaadka la kala taga asmaa marka laleeyahay waa isimka oo waxaa laga jeedaa maaragtay oo annagu hadda sifo aan u naqaano maalan allahu calim eh? halkan calimtaas marka ismigaa la yidhahdaa baabkaan laakiin annaga maxaan dhihi jirnay sifaan dhihi jirnay soomaa markii naxwada la joogay masdarkana waxaa la jira masdarka laakiin wasfina waa yidhaahdaa laakiin waa luuqada sarsare oo maarata marka laakiin baabulcaqiida marka la joogo ismi waxay ka wadaan wixii anaka aan sifadii jirin naxwada allahu caliim xakiim samiic basiir soo maaha sifana waxay ka wadaan masdarkaas ay ka wadaan oo sidoo arkda walaa bishay min cilmihi dulquwati lmatin masaadirtii oo dhan ma garanta haddi masdarka iyo ficilka iyo sifadana meel unbay maarata ama dheh sida kuufiyiinta ficilka asal ah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 oo makhluuqa loo yeelay iyo midda alla loo yeelay ilaa markaan mastarka joogno sifaa lagu magacaaba ma ogtahay isku mid ma ahan marka wa qaala wuxuu dhahay alle wasamaaa banaynaaha waan dhisnay biaydin xoog ayaan ku dhisnay jad halkaan laga wada aada iidu aydanaa laga wada hadhow uu keeni karaa oo sheikhu noo keeni doonaa dadka isku qaldaya biaydin iyo ah, eh, iyo mimaa khalaqat aydiina ancaama oo iyaduna quwo looga jeedo iyo limaa khalaqtu biyadaya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 xalaashan u isticmaali karo waajibaadkiina uu imtitaali karo marka maxalu shaahidku ayd waa loo sheegay addoommadii oo quwo ah ayd lquwati walaysa alcilmu kalcilmi cilmigu cilmiga lamid mid maahan walquwatu kalquwati wakadalika wasafa nafsahu naftiisa wuxuu ku tilmaamay bilmashiiati mashiico wa wasafa cabdahu bilmashiiati ayuu ku tilmaamay inuu maarata mashiico leeyahay faqaala wuxuu dhahay liman shaaa minkum eh?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 wawasafa nafsahu bilmaxabati maxabuu isku sifeeyey wawasafa cibaadahu bilmaxabati faqaala wuxuu dhahay fasawfa yaati illahu ilahay wuxuu la imaanaa biqoomin qoom waxayd yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diini qofka diintiisa ka ridooba macnaa diintana meelu fariisamaysa muslimiintuna u gablami maayaan allana waa ka deeqtooyho fasawfa yaati illahu biqoomin uu la imaan doono yuxibuhum alla uu jecel yahay wayuxibuuna iyaguna jecel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 walaa iraadatu iraadadiina mila iraadati sababtoo ah mashiicada alla way fule iraadadiisana way fule ma garat laasiyama idaa iraada kowniya haddii ay tahay ama sharciya ay taho iraada kowniya ay waafaqo walaa maxabatuhu mila maxabatihi kalgacaylkiisuna kalgacaylka khalqiga uusan ahayn walaa ridaahu mila ridaa wakadalika wasafa nafsahu wuxuu ku sifeeyey biannahu yamqatu lkufaar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 goormuu alla idin caroodo caradiisu idin laasimtay id tudcowna markii la idinkugu yeeraayo ilal iimaanka fatakfuruna idinkana aad kufurnayseen maalintaasaa caraa ala idinku bilaabta hadda daba jiibmaysaa waa taalla adinkana hadda markaa cadaabkii arkana is naftiin waa carooteen marka midda alla idin qabaa ka badan wahaakada walaysa almaqtu mila almaqt labadoodana isla mid maaha wahaakadaa wasafa nafsahu naftiisa wuxuu ku sifeeyey bilmakri inuu wax xakrado iyo walkeyd inuu xakrado kamaa wasafa cabdahu bidalika soo ugu sifeeyey faqaala wuxuu dhahay alla wayamkuruuna makri bay samaynayaan oo marka addoommadia loo jira wayamkur llahu ilaahayna makri buu samaynaya inahum ayagu yakiiduuna kaydan hagar bay samaynayaan iyo maanta jar bay degayaan waakiidu kaydan anna hagar baan u degaya marka awalan ficilkaasa alla loo tiirinaa ilaahay inuu wax makriyo maahane maakir oo maanta ma arkaysaa maaragtay eh, oo isima lagama dhalin karo sababtoa ah ma soo aroorin makriga alla ou makriyo iyo kaydkana mushaakalo maahana waa mujaazaad oo ciddii makri samaysa ama ciddii kayd samaysa ama ciddii khadaax samaysa alla khidaaca taasina marka waa ammaan wey marka hadhow min baab mushaakala lama dhahayo sideedaa loo daynaya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 wawasafa cabdahu bilcamal faqaala jazaan bimaa kaanuu yacmaluun cibaadadiisana wuxuu ku sifay inay wax qabtaan walaysa alcamalu kalcamal wawasafa nafsahu naftiisa wuxuu kuu sifayey bilmunaadaat inuu dad wax u dhawaaqo cod dheer ugu dhawaaqo wlmunaajaat hoos ula faqo fii qowlihi tacaala wanaadaynaahum muuse waanu dhawaaqnay min jaanibi tuuri maaratay buurtii dhinaceedi alaymani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 oo hoos loogu dhigay wa qowluhu tacaala iyo qowlkiisu iyo wayooma yunaadiihim maalinta alla u dhawaaqi doono qiyaamo iyo wa qowlihi fii qasati aadam markii shajarada ay cuneen wanaadaahumaa rabbuhumaa iyo u dhawaaqay alan abhakumaa can tilkuma shajara waaqul lakumaa ina shaydaan lakumaa cadub wawasafa cabdahu addoommadiisana wuxuu ku sifay cabdiga markaan oo waxaa loola jeedaa cibaadahu ayaa loola jeeda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 isagoo misxafka ka xoogaaya jahl binu safwaan la oo ah. yidhi misxafka inaan ka tiraan raba qur-aankiia cudurku ah walciyaadu billah habka lagula rabaana waa sida sida shaacigu uu leeyahay maaragtay dawaahirta qur-aankii xadiidku waa ah kufri acuudu billah ilahay ma kufri uu noo soo dejinaa oo nabi maxamed noogu soo dhiiba kaburad kalimatan takhruju min afwaahim acuudu billah iyo bal nicmadan isu kala fiiriyo subxaana allah walaysa almunaadaatu kalmunaadaat isla mid maan wala kalmunaajaat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 bidcadu dejiyeen xataa qur-aanka inay iyo qira'aadka inay mawduucaad ka dhigaanay damceen qira'aatul mawduuca waxaa ka mida kuway muctasilo akrin jireen wa kallama allaaha muusa takliima muusa yani rabbi la hadlay abuu camar ibnulcalaa wuxuu yidhi inkaan qaba haddaan sees ku akriyo xageed geyne walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu xageed geyne oo wakallamahu rabbu haddii la yidhahdo waxay noqone inuu damiirkii u noqdo calaa mutaakirin lafdan wa rutbatan wadalika laa yajuus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 wawasafa bacda alkhalqi bitanbiihaat inay wax khabraan meelaha uu ka soo saarayo bal fiiri oo qof aan qur-aanka xaadiq iyo macaanihiisa mutadabir aysan ku ahayn aan u suurtoobi karin faqaala wuxuu dhahay wadkur xus id waqti asara nabiyu uu u siraystay ilaa bacdi aswaaji haweenkiisa qaarkiisa xadiidan sheeko oo arrintii ku saabsaneed ama malabkuu iska xarimay ama addoontuu iska xarimay falamaa naba'at bihi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 inkastoo ay garanayan inay shirki tahay adigoo kitaabkii qur-aanka lagu dhex keena iyo sunnadii nabiga iyo dhaqankii salafku ku dhex yaallo ood ogtahay diintaana tawxiidka nabigu maashaa allah u shiita ou diiday markii boqolaal shirkiyo owliya alla adeeg iyo jin la keeno qofkii tawxiid ku dhawaaqa la ihahda mubtadic meel kasta xabad iyo madaafiixa looga soo rido miyaanu dulli iyo aysan qabsanayn wallah warka sufyaanu sawri sax inay gar tahaan adinkaa dareemaya sababtoo kitaabkii ona dhex yaala wallahi macnahaas maanta kahor iguma soo dhicin fii hadi macnaa bisay ugu soo dhacay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 hadda istawa haddii laga hadlo mutakalimiin baatiniy iyo jahmiye iyo muctaziliy ashaacira hal baabay ka taagan yihin marka baabkan jahmiyo ba bisaa la yska dhahaya baana in la kala tafsiiliyo sababtoo sihaamum oo dhan meelay kasoo wada dhacaysaa baabkan markii la daaqayo junnu junuunum maskaxdooda dhan waa kala firdhanaysaa nusuustao dhan waa iloobaaya khalaas maxayizaas tahay maarata yani mushabbihaa tahay fawqaaniyaa tahay alfaad oo imaan doona shiiku u niqaashi doona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 ku sifeeyey ama macduum waxaan jirin jaaxidan aan la diiday mumailan lilaahi ilaahay ku shabahay asagoo awal tashbiih oo bilaxyaa ayuu ka caraaye waa midii ou dhahayay wax ka daran oo ku dhacayo bilmacduumaati waxyaalaha aan jirinba waljamaadaati iyo waxa qalalanba waman qaala qofkii yidhaahda lahu cilmun cilmi buu leeyahay ka cilmii saas yidhahda mushabihadii oo kale waaye ow quwatun ka quwatii ou leeyahay ow xubun ka xubbii hadhow ahluxadiidka waxabaana mushabbiha iyo xashawey ohan doonaa asagiibaa tashbiiha la dagaalamay labadii qolo ayaa labadaba qolo kasta waa mushabbiha oo mucadila u ah ma garan marka xaggee ahluxadiid mushabbiha ay ka yihiin asagaaba sheekii la dagaalamay waa kana u far hadhow qofkii dhoo doona salafiyiintu waa mushabbiha haddaba ha fiiro shaykhulislaam warkiisa in la ismasabita maaha waman qaala qofkii yidhahda lahu cilmun ka cilmi ayuu leeyahay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 bal laabudda waa kana madhabkiisana kan min ihbaatin ayaa looga maarmaana bilaa tamhiilin ah wa tanziihun tanziih oo bilaa tacdiil halkaas markuu shiikhu uu kuu soo sheegay ayuu marka shiikhu wuxuu kuu caddaynayaa intaasi waa ku filan tahay laakiin warka damboon aan soo cadcaddayn rabno waa tawdiix iyo ta'fiidu wuxuu ku leeyahay wayatabayanu haada arrintaas soo so-an oo soo dhaafnay